الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبالفعال والفعال جميعا الصحراء والعذراء والقيس تبعا واجعل فعاليا لغير ذي نصب جدد كالكرسي تتبع العرب وبفعال لا وشبهه انطقان في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماس جرد آخرا في بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قده يحذف دون ما به تم العدد وزائد العدد الرباع احذف ما لم يكن لنا إثره الذ ختم والصين وطى منك مستدع أزل إذ ببين الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز واليا مثله إن سابقا والياء للو واحذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حوتما وخيروا في زائدي سرندا وكل ما بهاه كالعلند وجمع waa la jamciyey saxraa'u waalcadaraa'u labadaa lafdi bilfacaali walfacaala ayaa lagu jamciyey watbican raac alqaysa qiyaaska raac waxaan ku soo jirnay jamcu taksiir wa khaasatan jamculkahra ayaan ku soo jirnay siddeed iyo toban wasan ayaan soo sheegnay wasankii sagaal iyo tobnaad iyo kii labaatanaad ayuu musanifka halka ku sheegayaa wasanka sagaal iyo tobnaad waa facaali fa-da oo la fadxiyo caynta la fadxiyo siiqatu muntahaa aljumuuc weeye facaali wasanka ee labaatanaadna waa facaala facaaliidiyo cayntii kasrisneed la fadxiya litakfiif loo fadxiyey wey sababka loo fadxinayaana musanifka insha allahu tacaala baabulibdaal ayuu noogu keeni doonaa oon ku arki doonna insha allahu tacaala waa yahay labadaa wasan waxaa ka wada dhexeeya oo ku ay ku wada yimaadaan ismi calaa wasni faclaa uu ku yimid alifu taaniid gadaasha ku wata isla markaa ismi jaamida ama wasfi midkuu doonaa ha noqdo ismi jaamida sidaa saxraa'u saxaarii la yidhaahdo ama saxaara wasfi haddii uu yahayna waa sida cadraau weliba wasfiga mu'anad khaas inuu ku yahay ayaa laasima sida cadraau gabadhii bikaarada ahayd cadaarii iyo cadaaraa lagu keeno wasfiga hadduusan mu'anad khaas ku ahaynoo mudakar leeyahay sida axmar xamraa uu laguma jamcinayo facaali iyo facaalaa midna ah. waa soo marnay jamciisa fuclun naxwi axmarin wa xamraa iyaa lagu jamciyaa ee wasfiga marka mu'anad khaas uu ku yahay alifu ta'niidna ay u dambayso ama ismi jaamidoo alifu ta'niid ay u dambayso labadaasaa facaali iyo facaalaa ku yimaada afraad kalooy kala leeyihiinna way jiraan iyo afraad ay wada leeyihiin miaal facaali oo kale afraad uu goonni u leeyahay faclaatuna ka mid ah mawmaatun dhulkaa saxaree bannaanka ee waxba nabaata uusan ka bixina mawmaat la yidhaahdaa mawaami ayaa lagu jamcin ficlaatunna waa la midoo faa'ida la kasriyo sida siclaatun shaydaanka labkiisaa la yidhaahdaa dhidigiisaan u la yidhaahdaa sacaali ayaa lagu jamcini laqad ra'aytu cajaban mud amsa cajaa'izan mile sacaali hamsa waa annagii ku soo marnay qadriga baydkaasi afraad kalena way jiraan ay ku yimaadaan wa jumica waa la jamciyey saxraa'u waalcadraa'u saxraa'u wuxuu u jeedaa ismi jaamido alifutanis ay u dambays waalcadraa'una wuxuu u jeedaa wasfi alifutanis ay u dambays islamarkaana mu'anad khaas ku ah oo mudakar aan lahayn bilfacaali walfacaala ayaa lagu jamciyey waطbican raacniyahowni alqaysa qiyaaska raac wajcal facaaliya ligayri dii nasab judida kalkursiyi tatbaci alcarab wajcal yeel facaaliya jamacaasi kaa'inan mid u sugan ligayri dii nasabin nasab mid u saaxiibay keyrkii nasabka oo judida la cusboonaysiiyey kalkursiyi weeye tatbaci alcaraba carab baad raacila haddaad sida yeeshee yacni wuxuu leeyahay wasanka kow iyo labaatanaad ee jamculkahre uu leeyahay waa facaaliya laftii waa siiqatu muntaha aljumuuc facaaliya facaaliya waxaa ku yimaaddaa ismi ulaaiulusuula saddex xarafoo asala ka kooban isla markaana ya shidan oo aakhirka taalla lagu siyaadiyey ismiga waa ulaaiulusuul saddex xarafoo asala ah ayuu ka kooban yahay waxaase lagu siyaadiyey laba yaoo isku idqaamanoo isku shidan oo aakhirka yaalla shardina waxa weeyaa ya-daa shidan aakhirka taalla nisbe mujadade waa inayan u sugnayn baabunisabbu wuxuu keeni doonaa ya-an ka yal linasab ya shidanaa ismiga ee la nisbaynaya lagu siyaadiyo ya nisba markaa nisbanimo loola jeedo tusinaysaa waa inayan ahayn yadaa aakhirka lagu siyaadiye yacnii ya-du nisbabaa tusin mayso waa sida kursiyiin oo kale karaasiya ayaa lagu jamcini ama nisbe waagii hore way tusin jirtaye nisbadii waxay noqotay nasyan mansiyan wax la halmaamay noqotay sida muhriyun qabiilo reer yaman ayaa muhriyun la yidhaahda waagii hore rati muhri la yidhaahdo oo aad u ficnaayoo u dir fiicnaa ayaa waxaa loo nisbayn jiray geela wanaagsan oo dhan geela wanaagsan arkii hore ee geelu asaga dhale ayaa loo nisbayn oo muhriyun la dhihi jire waagii dambena geelii wanaagsan oo dhan ayaa muhriyun loo bixiyey qabiiladaasi ayaa geel wanaag lagu aqooni jiray qoladii aa muhri loo bixiyey muhriyun yadii nasyan mansiyan nasyan mansiyan bay noqote waagii hore la nisbaynayey haddeer qabiiladaasuu magac u yahay ismiga jaamid weeye wax nisbe la yidhaahdana laga fahmi maayo khalaas mahaariya ayaad ku jamciini wajcal yeel facaaliya waxaad yeeshaa kaa'inan mid u sugan ligayri dii nasabin nisba mid u saaxiibee heyrkii nisbada oo judidda la cusboonaysiiyey yacni nisbo ma tusinayo ama nisbo hayru mujadad ayuu tusinayaayo nisbo markaa maqsuude ma tusinayo kal kursiyi kaa nisbada tusinaynin waa kursiyun oo kale karaasiya lagu jamciyo tatbac waxaad raaci haddaad sida yeesho alcaraba carab ayaad raaci wa bifacaalila wa shibhi hintiqan fii jamci maa fowqa alaaati irtaqaa min hayri ma madaa wa min khumaasi jurida aakhiran fi waraabicu shabiihu bilmasiidi qad yuxdafu duuna maa bihi tama alcadad wazaa'id alcadi rubaa ixdifumaa lam yakun laynan idrahu la khatama wandiqan ku hadal bifacaalila wa shibhihi facaalile iyo waxaa shabaha ku hadal fii jamci maa shay jamciina ugu hadal irtaqaa fuulay fowqa alaaati saddex dusheeda fuulay min hayri maa shay heyrkii xaal uu yahay madaa soo maray wanfi xadaf alaakhira dabayaaqada xadaf min khumaasiyin khumaasi ka xadaf khumaasiga oo jurrida la qaawiyey bilqiyaasi qiyaasna ku xadaf waalraabicu xaraf afraadoo ashabiihu shabbahaya bilmasiidi shabbahayana qad yuxdafu in la xadfaa suurowdaa duuna maa shay keyrkii xaal uu yahay tamal cadadu bihii uu ku dhammaystirmay wa zaa'idalcaadi waxdif xadaf zaa'idalcaadii kii ka tallaabay alrubaaciya rubaaci ka tallaabay zawaa'idiisa xadaf ixdifu maa lam yaku hadduusan ahayn weeyaan laylan laynka oo ithrahu gadaashii uu ku sugan yahay allad xarafkii khatama kelimada dhammaystiray ee wasankii laba iyo labaatanaad iyo wasankii saddex iyo labaatanaad ee jamculkahre uu leeyahay ayuu musannifka ku sheegay waana labadii wasan ee ugu dembeeyey jamculkahra jamcu tagsiir oo dhanna ugu dembeeyey hal wasanna wuu ka tagay oo fucaalaa wasankaa ayuu ka tagay afar iyo labaatan wasan ayuu yeelanayaa jamculkaraha jamculqilahana wuxuu yeelanayaa afar wasan siddeed iyo labaatan wasan bay isku noqonayaan maxamed amiin shanqiidi raxmatullaahi calayhi wuxuu ku daraa jamculkaraha faclun fadoo la fadxiyo caynta la sukuuniyo waxaana ku yimaadaa buu yidhaahdaa faacil ismiga faacila calaa wasni faacil faclun ayuu ku yimaadaa faacilkaa waxaan u soo marnay facalatun hadduu laamta kafiyow yahay oo sida kamalatun fucal iyo fucaalna waan u soo oo fucaal mudakar uu khaas ku ahaa laamta haddii uu ka jiran yahayna fucalatun ayaan u soo marnay faclun la yidhaahdo fa'da la fadxiyo caynta la sukuuniyo maxamed amini shanqiiti wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi jamculkahra ayuu ka mid yahay taa'irun haddii la jamcinaya tayrun ayaa lagu jamcini shaarib haddii la jamcinaya sharbun ayaa lagu jamcini maa lihaada arasuuli ya'kulu acaama maxay aayaddii aayra yani alam yarow ila ayri musaharaati fii jawi sameeha alam yarow ila ayri ayrkaasi waa jamc shimbiro ee hal shimbir ma halka shimbirna daa'ir ayaa lagu jamcini shaaribna waa la midoo lagu jamciyo mucallaqaadkii annagii ku soo maraynay sharbin muxuu adigu abyaad dooran ku soo marnay oo halaamsanahay maxamed beni shanqiiti ayaa ku daraa jamacaasi carab ayuu ka soo rarayaa laftii wuxuu sameeyey ma aha laakiin wuxuu leeyahay sarfiyiinta inta badan jamaca kuma daraan laakiin in lagu daro qiyaaska ayaa fiican oo sidaa sagaal iyo labaatan wasan looga dhigo eh, jamcu taksiir jamcu taksiir wa khaasatan jamcu lkahra wasanka laba iyo labaatanaad waa facaalila wasanka saddex iyo eh, eh, labaatanaadna waa shibhu facaalila shibhu waa bal ha ii dambeeye facaalilo wuxuu u jeedaa waxaan soo marnay musanifkana wuu noo keeni doonaa insha allahu tacaala kelimo marka la wasnayo xuruufta usuusha ah fa iyo cayn iyo laam ayaa laga cibaareeyaa fa cayn iyo laam waa saddex xaraf asalka hadduu saddex xaraf yahay alla sahli saddex xaraf haddii uu ka badan yahayna laamtaa la soo celcelini bidimni ficlin qaabilin usuula fii wasnin wazaa'idun bilafdihi iktufi wadaacifi laama idaa aslun baqi karaa'i jacfarin waqaafi fustuqi asal haddii uu haro laamtaad soo celcelini waa yahay facaalila waa afar xarafoo usuul ah afartaa xarafee usuusha ah labada xarafee hore fa iyo cayn ayaa laga cabiray labada dambena laba laam ayaa la soo celceliyey waxaa lagu jamciyaa facaalila mufrad jamiciisa aanan soo marin oo muxuu yahay ismi kasta oo rubaaciyulusuul ah ama khumaasiyulusuul ah labadaa mufrad ayaa lagu jamciyaa ismi usuushiisa afar xaraf ay tahay sida jacfar oo kale jacaafira ama khumaasiyulusuul ah ayaa lagu jamciyaa waa yahay waxaa isweyddiina ismiga ee rubaaciyulusuul haddii uu yahay alla sahli oo afarta xaraf umbaad alifu tagsiirkii dhexda u dhigi khalaas facaalil aad ku jamcini jacaafiraad leedahay jacfar marka aad jamcini ismiga khumaasiyulusuul haddii uu yahay jamaca alifu tagsiirka mooye xuruufta kale waa afar xaraf keli ah oo wada usuul ah alifu tagsiirkan in la keenaana waa laazimoo xaraf kale laguma bedeli karo ismigaa khumaasiyul usuul haddii uu yahay maxaa la samayni hee facaalilaad ku jamcini xarafka u dambena waa alxadfi wa khumaasiyin jurida aakhiran fi bilqiyaas meesha uu ku leeyahay xarafka ugu dambe xadaf safarjal ayaa jamci lagu yidhi safarjalu waa shan xaraf shanta xaraf laam baa u dambeeya markaad facaaliila ku jamcini laamta xadaf oo safaarija dheh laamtii waad xadfi waa yahay alla ilahi musanifka wuxuu leeyahay qabla alaakhirka xaraf shabiihun bizaa'ida yacnii khumaasigan xuruuftiisa waa wada usuul wax zaa'ida kuma jiro laakiin xarafka qabla alaakhirka yaallaa zaa'id haddii uu shabaho sidee ku shabbahayaa laba midu xuruuftii la siyaadin jiray xuruufu sa'altumuuniiha ayuu ka mid yahay ama xuruuftaasuu la makhraj yahay mar hadduu zaa'id shabbaha qabla alaakhirka waxaa bannaan qablaalaakhirka zaa'idka shabahay inta aad xadafto laamta inaad dayso waa kuu bannaantay khawarnaq ayaa jamci lagu yidhaha naq nuuntaasi xuruuftii la siyaadin jiray ay ka mid tahay sa'altumuuniiha xuruufteedii wey zaa'id ma aha maanta waa asal laba dariiqaa kuu bannaan marka aad jamcini qaafka reerka u dambeeya inaad xadafto nuunta aad baaqiyeesho waa sida fiican oo aad tidhaahdo khawaarina waxaa kaloo kuu bannaan nuunta qablaalaakhirka taalla maadaama shabiihun bizaa'id ay tahay inta aad xadafto qaafka inaad baqeesho oo khawaariqa a tiro labadaa wej ayaa kuu bannaan waxaa la mid ah qablaalaakhirka shabiihun bizaa'id haddii uu ku noqdo la makhraj weeye oo xaraf zaa'ida ayay isku makhraj yihiine isagu xuruuf ziyaadadaba ka mid ma aha qablaalaakhirka inaad xadafto aakhirka in aad kuu bannaan waxaase ka fiican aakhirka inaad xadafto qablaalaakhirka aad baaqi kaa waa facaalila sida loogu jamcinaya ismiga khumaasiga ah rubaaciguna dhib maba laho dee waxba laga xadfin maayo waxaa yimid shibhu facaalila oo wasanka eh, saddex-iyo labaatanaad ah waxaa lagu jamciyaa ismi kasta oo eh, usuushiisu ay saddex xaraf tahay ulaaiyalusuul ah isla markaa ziyaada ku gaaray rubaaci iyo wax ka badan ismi kasta oo ulaaiyu usuul ah ziyaadana ku gaadhay rubaaci iyo wax ka badan waxaana shardi ah ismi jamicii aan soo marnay waa inuusan ahayn yacni waxaan soo marnay rubaaciyaal jamacooda eh, ama kaba badan haddii la doono oo qaab loo jamciyo aan soo sheegnaa jira kuwa aan jamacooda soo sheegnay jamicii aan soo sheegnaa lagu kaaftoomiye shibhu facaaliila lagu jamcin maayo waxaa ka mid a ah fawaacilun lifawcalin wafaacalin wafaacilaa maca naxwi kaahinin waxyaabuhuu tirinayey walikariimin wabakhiilin fucalaa waxyaabuhuu tirinayey faciil bimacnaa faacila faciil muxuu ahaa bimacnaa mafcuula isla markaa tawajuc iyo tashatut siiyo waxaasoo dhan waa soo marnay jamaacoodii qolyaha shibhu facaalilo laguma jamcinaye ismi ulaaiyu lusuul ah ziyaadana ku gaaray rubaaci iyo wax ka badan jamciisana aanan soo marin shibhu facaalila lagu jambin oo shibu facaalile inta la leeyahay facaalile wax shabaha weeye lafdiga macnihii wasankaasaa lagu jamcini maadhahdi waxaan loo dhahaynin xuruufta usuusha saddexda xaraf fa iyo cayn iyo laam ayaa laga cabiri rabaa xarafka afraadee zaa'idka ah sidiisaa loogu hadli xarafkaa sidiisa loogu hadlayo awalkuu dhacayaa dhaxduu dhici kara aakhirkuu dhici kara de meesha uu dhacaya ma xadidna a mawzuunka marka lagu sheego unbaad wasanka la raadsani miaal masjid waa ismi rubaaci ah, waana ulaaiy اusuul siinta iyo jimka iyo daalka ayaa asal ah miimkana waa zaa'id marka aad jamcini masaajida wasan mafaacilaad ku wasni miimkaa awalka yaalla zaa'ida sidiisa ugu hadal saddexda kale ee xaraf fa iyo cayn iyo laam ka cibaare waa yahay waxaa yimid zaa'idka hadduusan awalka oolinna waa lamidoo ama miim hadduusan ahayn afdal jamci baa lagu yidhi afaadil baad ku jamcini wasan afaacilaad ku wasin oo xarafka zaa'idka hamzo wey ee ma aha miim marka shibhu facalila waxaa lagu leeya waa sidaa haddaba ismiga rubaaci hadduu ku gaadho ziyaado allase halyo xadaf uma baahna afartiisii xaraf oo hal xaraf zaa'id uu yahay ayaa lagu jamcini saddexda xarafee usushae fa iyo cayn iyo lam ayaa laga cabiraya xarafka zaa'idkeena waxaa laga cabirayaa yacni sidiisaa loogu hadli hadduu rubaaci ka gudbo ziyaado kaga gudbo hadaf buu u baahani laazim ilaa khumaasiyul usuul baaba hadaf u baahnaayoo xarafka ugu dambe la xadfayey ama qablalaakhirkoo shabiihun bizaa'idin la xadfayey mar hadduu zaa'id khumaasi iyo wax ka badan ku gaadho dee min baabi alowlaa'i wax la xadfaya waa laazim maxaa la xadfayaa ziyaadadaad eegi ziyaadadan faraha badan ee ismiga ku wada jirtaad eegi ziyaadadani ee ismiga ku wada sugan dhammaan in laga wada xadfo mooye ismiga jamacaba hadduusan ka suuroobaynin ziyaadadan ku jirtaa in laga wada xadfo mooye jamci maba suuroobayo taana waxay ku dhici kartaa ismigaa rubaaciyul usuul ahaa zaa'id baa ku jira sida daxraja ismigeeda faacil muxuu noqonaya mudaxrij mudaxrij jamci baa lagu yidhi hee mudaxrij afar xarafoo usuul iyo miim zaa'ida meesha wada yaalla miimka inaad xadaftaa waajiba ah. xarafka zaa'idkaad xadfi usuushii keliyaad jamcini mudaxrij daxaarija ku jamci waa yahay ee zaa'idkan xuruuftan zaa'idka ah ee ismiga ku jirta qaar in la xadfo qaarna la baaqi yeeluu jamaca ku suuroobi jamci wuu suurooba haddii qaar la xadfo qaarna la baaqi yeelo laakiin ayagoo wada jooga in la jamciyaa oo shibu facaaliila lagu jamciyaa ma suuroobi karto saddex qayb ayaa loo qaybini saddexdaa qayb waxaa weeye xuruuftan siyaadada ahay qaar la xadfaya qaarna la baaqiyeelayo yeelayo xagga macnaha inay kala leeyihiin masiye xagga lafdiga inay kala leeyihiin maziye inayan kala lahayn saddexdaa qayb saddexdaa wuu soo wadaa musanif wuu keeni doonaa ee haddheer abyaadan waxa uu kaga hadlaya waxa weeyaan xuruuftii ziyaadada ahayd ismiga in laga wada xadfa mooye jamca ma suuroobayo dee waad wada xadfi usuushii keli ayaadna soo reebiyo ood jamcini wuxuu ka soo istinooday xarafka zaa'idka ah xarfulcillo qabla alaakhirka yaalla haddii uu yahay xarfulcillo qabla alaakhirka yaalla haddii uu yahay ma xadfayside ya u bedeli oo shibhu facaaliila ayaad ku jamcin miaal cusfuur jamci baa lagu yidhi casaafiiraad leedahay wowdii xadfi mayside u bedel sidaa ayuu u hadlaya bifacaalila ku hadal iyo washibhihi shibhu facaaliila waxa shabaha ku hadal fii jamci maa shay jamciina ugu hadal irtaqaa fuulay fowqa alaaati saddex dusheeda ka fuulay saddex marka uu ka fuulayoo rubaaci u gaaro iyo wax ka badan usuul inuu kaga fuulayoo usuul uu rubaaci ku gaaray iyo khubaasi iyo ziyaado inuu kaga fuulay labadaasaa loo kala qaadi usuul haddii uu kaga fuulay facaalilaad ku jamcini usuul hadduusan ulaai ku gudbinay ziyaade ku gudbayna shibhu facaalilaad ku jamcini sidaa u garo khumaasi hadduu usuul ku gaaray xarafka u dambaad xadfi waxaasuu soo wadaa wantiqan hadal bifacaalila ku hadal iyo washibhihi facaalila wax shabaha fii jamci maa shay jamcii irtaqaa fuulay fowqa alaaati saddex dusheeda fuulay min hayri maa shay heyrkii xaal uu yahay madaa soo maray min hayri madaa shibhu facaalilay u taallaa waayo rubaaciyulusuul ama khumaayisiyulusuul la jamcinaya maba aanan soo marin walaa jamculqilla aanan ku soo marin walaa jamculkara aanan ku soo marin min hayri maa madaa waxay u taallaa shibhu facaalila facaalila shabaheeda waxaa lagu jamcinayaa wixii jamcii aan soo marnay waa inuusan ahayn min ayri maa shay heyrkii xaal uu yahay shibhu facaalilahaasi madaa soo maray wanfi xadaf alaakhira aakhirka xadaf min khumaasiyin khumaasi xaggiina ka xadaf khumaasiga oo jurridda mujarad ahoo xuruuftiisa shanta usuul ay wada tahay bilqiyaasi qiyaasna ku xadaf safarjal safaarija ku jamci wazaa'idalcaadi waxdif xadaf raabicu shabiihude waraabicu xarafka afraadee ashabiihu shabahay bilmasiidi masiid shabahay qabla alaakhirka weeye qad yuxdafu in la xadfaa suurowda duuna maa shay la'aantii tamal cadadu cadadka u dhammaystirmay bihi maaga wa zaa'idalcaadii waxdif xadaf zaa'idalcaadii kii ka gudbay alrubaaciya rubaaci ka gudbay oo khumaasi gaaray zawaa'idiisa xadaf ixdifu xadaf maa lam yaku hadduusan ahayn weeye laynan xarfulayn laynka oo irahu gadaashi uu ku sugan yahay allad xarafkii khatama kelimada dhammaystiray yacnii xarfulayn qabla alaakhir yaalla haddii uu yahay yabaa loo bedelay cusuur casaafiirku jamci hadduusan ahaynna xadaf sida ayuu u jeedaa wasiina wataa minka mustadciin azil idbi min aljamci baqaahumaa muqil waalmiimu wlaa min siwaahu bilbaqaa waalhamzu walyaa miluhu in saabaqa waazil zuuli nin yahowni asiina wa taa'a siinta iyo ta'da zuuli minka mustadcin min mili mustadcin mustadcin iyo waxa lamid eh ka zuuli id cilee baqaahumaa baaqi ahaanshahooda mukhilun wuxuu dhimayaa bibinaaljamci jamca dhistiisu dhimi walmiimu miim ayaa owlaa ku habboon bilbaqaa joogid ayuu ku habboon yahay min siwaahu keyrkiisu kaga habboon yahay walhamsu iyo walyaana miluhu miim ayay la mid yihiin in sabaqaa haddii ay awalka dhacaanay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka masaladii uu ka soo hadlay waxay ahayd ismiga rubaaciyulusuul haddii uu yahay zaa'idna khumaasi iyo ka badan uu ku gaaro waa la xadfi zawaa'idda dhammaan haddeer ismiga waa ulaaiyilusuul ziyaadu wuxuu ku gaaray khumaasi iyo ka badan rubaaci hadduu ziyaado ku gaaro allaba sahlyo dee shibhu facaaliilaa lagu jamcini rubaaci wax ka badanoo khumaasi iyo sudaasi iyo subaaci ayaa wuxuu ku gaaray ziyaado laazim waxaa ziyaadadaasi qaar in la xadfo qaaraan la xadfi qaarna waa la baaqiyeen oo ismiga rubaaci in lagu soo celiyo saddex xaraf oo asal iyo xaraf zaa'ide waa in la isku soo reebaa ziyaadada kale waa in la xadfaa haddaba ziyaadadaa xadafkeeda macala ikhtiyaarika kaa doonta xadaf kaa doontana baaqiyaal miya arrinku maya saddex arrimoodaa loo kala qaadi ziyaadada masiya xagga macnaha inay kala leedahay masiye lafdiga inay kala leedahay masiye ba inayan kala lehen saddexdaa ayaa loo kala qaadi masiye xagga macnaha inay kala leedahay labadan beed ayuu kaga hadlayaa xuruuftan wada zaa'idkaa ah, macno ahaan way kala macno badan yihiinoo xuruufta qaar ayaa waxay ka macno badan tahay qaarka kale sida mustadcin iyo mustakhrij iyo wixii la mid a mustadcin miimku waa zaa'id siintana waa zaa'id taaduna waa zaa'id saddexda xarafaa zaa'ida ismiga usuushiisina waa daalka iyo caynka iyo ya'da saddexdaa xaraf ayaa asala ah. saddexdii xarafay asalka ahayd soo reeb hal xaraf oo xuruuftan zaa'idkaina inaad reebtaa laazima ah, si shibu facaaliilan ugu jamciyo ismiga rubaacigu u noqdo saddexdan zaa'idkae midkeed reebi macno ahaan ayaad fiiriniyo saddexdan xaraf macno ahaan ma macno badan yihiin ha miimkaa u macno badan miim awalka yaallo horta miim marka la siyaadinayo qiyaas ahaan awalun baa lagu siyaadiyaa meel kale qiyaas aha laguma ziyaadee musanifkaa keeni doona waayahay miim awalka yaallo xaraf la macno ee ma jiro waa xarafka ugu macnaha badan sababkana waxaa weeyaan ismi faacilnimada iyo ismi mafcuulnimada iyo waxyaabahan asagaa tusiya masderka miimiga waxaasuu tusiya maadaama siinta iyo ta'da miimka uu ka macno badan yahay siinta iyo ta'da xadafay miimka baaqiyeen oo waxaad tidhaahdaa madaacin ku jamci mustadcin madaaciya ku jamci wasiina wataa min ka mustadcin azil ta uu sheegaya wey oo siinta iyo taada maalbaqiyeli dee shibu macfacalila laguma jamcin karoo jamaca dhistiisii bay dhimayaan ilaa jamaca afar xaraf ayuu ku joogaa iyo alifu tagsiir haddii afartaa xaraf wax ka badan la reebo dee jamciyaan suuroobaynin idbi bibinaljamciya baqaahu maamuqi waxaa la mid a ah miim haddii laga tago xuruuftii zaa'idka ahayd ee tobanka ahayd ee sa'altumuuniha lagu jamcin jiray miin mooye ya iyo muxuu ahaa hamze iyo ya awalka yaallo ayaa waxay ka macno badan yihiin xuruufta kale miin mooye hamze awalka yaallo hamze awal kale laguma ziyaadiyo meel kalena waa lagu siyaadiyaa ya-dana awalka kale laguma siyaadiyo laakiin waxay macno badan yihiin hamsaha iyo ya-da awalka marka ay yaallaan oo xuruufta kale ayay ka macno badan yihiin oo hamse awalka taalle iyo xaraf kale haddii ay wada joogaan ama ya awalka taalle iyo xaraf kale haddii ay wada joogaan hamsaha iyo ya ya'daa awalka yaalla la baaqiyeeli xarafka kale ala xadfi waayo waa ka macno badan yihiin alandad iyo yalan dad oo kale weeyaanoo ruuxa muranka badanah alan hamsada waa zaa'id nuuntana waa zaa'id nuunta oo dhaxda taallo iyo hamse awalka yaalla hamse awalka yaalla ka macno badan waayo mudaarica awalku u dhacaa hamsaha macnuuna ka faa'iideeya alandad maanta waxba kama faa'iidayni laakiin baabulmudaaric marka la joogo hamse awalka yaalla macnuu faa'iidaynaya nuun dhexda taallase waxba ma aya faa'iidaynayni haddaba nuuntan dhexda taalla la xafiyo la xadfiyo hamsaha la baaqiyeeliyo alandad marka aad jamcini alaadida ayaad ku jamcini waayahay yalandadna waa la mide sida ayuu u wasiina waazil asiina siinta iyo wata'a ta'da zuuli minka mustadcin kaafka ismi weeyaan minta xarfuljarka gashay ayaad ku garani shabih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wasaa'idan litowkiidin warad wastucmila sman wakadaa can wacalaa min ajli daa calayhimaa min dakhala soomaahin wasiina waazil zuuli asiina wataa zuuli minka mustadcin min mili mustadcin mustadcin iyo waxa lamid ee ka zuuli id cille baqaahumaa miimka ee siinta iyo ta'da baaqi ahaanshahooda mukhilun wuxuu dhimayaa bibinaaljamci jamca dhisdiisi ayuu dhimi walmiimu miim ayaa owlaa ku habboon qaaciido kulliyuu ku siinayaa sideedaba miin awalka yaallo xuruufu zawaa'idda kale oo idil asagaa kaga habboon inuu joogo waayo ka macno ballaaran yahay walmiimu miim owlaa asagaa ku habboon bilbaqaa'i joogidda min siwaahu xuruufu ziyaadii asaga ka soo hadhay ayuuna kaga habboon yahay walhamzu hamze iyo walyaa'u ya'na oo awalka yaalla miluhu miim ayay la mid yihiin marka miimka laga tago in sabaqaa waa haddii ay awalka dhacaane walyaa lalwa waxdif in jamacta maa kaxay zabuunin fahwa xukmun xutima waxdif xadafniyhowni alyaa ya xadafoo lalwawa wowdaha xadfin in jamacta haddii aad jamcinin maa ismi kaxay zabuunin xayzabuun oo kale ah fa huwa xadafka xukmun xugum weeye xugumka oo xutima la waajibiyey halkanna wuxuu ka hadlayaa xuruufta ziyaadadaee ismiga ku wada jiree qaar in la xadfo qaarna la baaqi yeelo la doonayo waxaan ka soo hadalnay masiye xagga macnaha haddii ay kala leeyihiin de kan masiyada badan ayaa la baaqiyeeli kan kan la wada xadfiyey masiye xagga macnaha kalama leh xuruuftii oo xagga macnaha waa isku mid waxayse kala leeyihiin masiye xagga lafdiga masiye xagga lafdigana waxaa loo jeedaa labadan xarafee zaa'idkaee ismiga ku wada jiree mid in la xadfo midna la baaqi yeeloo la doonayo mid haddii la baaqi yeelo mid la xadfo jamci wuu suuroobi cagsi haddii la sameeyo kii waagii hore aad baaqiyashe aad xadafto kii markii hore aad xadaftayna aad baaqiyeyso jamciba ma suuroobayo jamciyaa ma suuroobayni hee kan baaqinimadiisa jamaca uu ku suuroobayaad baaqiyeeli kan kan la wada xadfi xayzabuun laba xarafoo zaa'idaa ku wada jira xayya-da waa zaa'id wowdana waa zaa'id wowdan iyo xa'dan wowdan iyo ya'dan wada zaa'idka ah ya-da haddii aad xadafto wowdan iyo ya-dan wada zaa'idkaee ismiga ku wada jiro ya-da haddii aad xadafteed wowd baaqi yeesho ismiga facaaliilaa lagu jamcini oo wowdi ya baa loo bedeli jamci waa suuroobayaa facaaliilaad ku jamcini waayahay cagsi haddii aad samayso wowda baaqi yeesho yada wowda aad xadafteed ya-da baaqi yeesho jamci maba suuroobayo miaal xayzabuun jamci ya-da xadafee wowda baaqi yeel xayza xazaabiina buu ku imaanay jamci xazaabiina calaa wasni facaaliila jamci waa suuroobay cagsi sameeye xayzabuun ya-da joojiha ha xadfin wowdana xadaf xayaazibna buu noqonay jamci xayaazibna ee jamacan facaaliile iyo shibhigii qabla alaakhir inuu sukuunsamo ya uusan ahayn wax suuroobaya maaha hadduusan ya ahayn qablalaakhirka inuu xarakoobo kasrismaa laazim ahayd soo sidaa ma ahayn hee qablaalaakhir xarfu saxiix reeban uu noqonay xayaazibna jamci ma suuroobayo yada haddii la xadfo wowda la baaqi yeelanaya jamcii ayaa suuroobayaayo xasaabiinuu ku imaanay hee yada xadafa wowda baaqiyeel wowdan iyo yada laba xarfoo zaa'ide xagga macnaha maziya aan kala lahayn weeye laakiin xagga lafdigay maziya ku kala leeyihiin oo wowdaa maziya leh oo wowda maceeda jamci wuu suuroobi yada maceedasay jamca masuuroobay yada xadaf sida ayuu u jeedaa waxdif xadaf alyaaa yada xadaf lalwaawa wowda ha xadfin in jamacta waa haddii aad jamciso maa shay ka xayzabuunin xayzabuun oo kale maa shay huwa asaguba kaa'inun ahday ama maa shay istaqarra ku sugnaaday ka xayzabuunin xayzabuun oo kale ku sugnaaday fa huwa xadafkaa xukmun xugum weeye oo xutima la waajibiyaye wakhayaruu fii zaa'iday saranda wakulli maa dahaahu kalcaland waqayaruu way door qaateen fii zaa'iday saranda sarandaa labadiisa zaa'id iyo wa kulli maa shay dhammaanteed dahaahu shabbahay kalcalandaa weeyaane baydkan u dambeeyaana wuxuu kaga hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ismiga labada zaa'idee ku jiro mid in la xadfo midna la baaqyeelo la doonayo masiye xagga macnaha haddii ay kala leeyihiin wuu ka soo hadlay masiya xagga lafdiga haddii ay kala leeyihiinna waa beedkii haddeer aan ka hadlaynay masiya haddayan kala lahayn lafdan walaa macna labadan xaraf ee mid in la xadfo la doonayo midnala la baaqiyeelayo masiya xagga macnaha kalama leh oo mid mid macno dheer ma jiro masiya xagga lafdigana kalama laha oo labadaba kii la xadfo kan kale la baaqiyeelo jamci waa suuroobaya mukhayar baa tahay markaa midkaa doonto xadafkaa doontana baaqiyeel saranda alifta waa zaa'id nuuntana waa zaa'id laba xarafoo zaa'idaa ku wada jira alifta dambe xadaf nuunta baaqiyaaloo saraanida ku jamci saraanida facaalina buu noqoni waa yahay ama nuunta xadafee alifta baaqiyaaloo saraadin ku jamci saraadiya buu noqoniye eh. calandaana waa la mide labada xaraf marba masiye xagga lafdiga iyo xagga macnaha haddii ayan kala lahayn mukhayar waxaad ku tahay kaa doonta xadaf kaa doontana baqiye wakhayaruu way door qaateen fii zaa'iday sarandaa sarandaa labadiisa zaa'id ayay u door qaateen iyo wa kulli maa shay dhammaantii dahaahu shabbahay calandaa weeye calandaa ninka muranka badan miyuu ahaa sarandaa ninka gaabane calooshin waxsaascda inuu ahaa baan u fiirin doontaan wallahu aclam wsala allah wslam